alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wala alihi waasxaabihi ajmaciin <clears throat> waxaynu ku jirnay eh, baabkii ka hadlayay tafsiirka towxiidka towxiid ulcibaada iyo macnihiisa iyo laa ilaaha ila allah macnaha ay leedahay musanifku raximah llahu tacaala baabka wuxuu ku sheegay shan daliil addaliil اlأwl waa qowluhu tacaala ilaah uu yihi ulaaئika kuwaas aladiina kuwaasi oo yadcuuna ay caabudayaan yabtaguuna yطlubuuna waxay dalbayaan alwasiilata bay dalbayaan wax u dhoweeye ilaa rabbi ayuhum koodii baa dalbaya wax ilaahay u dhaweeye aqrabu ilaahay u dhowaansho badnaa wayarjuuna waxay rajeynayaan kuwaa la caabudaya raxmatahu ilaahay raxmadiisa wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu ilaahay cadaabkiisa ina cadaaba rabbika cadaabka rabbigaa kaana wuxuu ahaaday maxduuran macnaa wuxuu ahaaday mid laga digtoonaado macnaa waajibtay in la iska ilaaliyo nusaka qaarkood waxaa ku qoran inuu musanifku raxima allahu tacaala sheegay aayaddan iyo aayadda ka horeysa aayadda ka horeysa o a qul idcu aladiina zacamtum min duunih falaa yamlikuuna kashfa duri cankum walaa taxwiila ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila in labada aayadood la wada sheegaana waa arrin aada u munaasib ah waayo aayadda hore ayaa caddaynaysa oo fasiraysa aayadda dambe waxa looga jeedo ولihada sheekh سulayman بن cabd لlah wuxuu yihi yubayin maعna hadi الآية alati qablaha aayaddan macnaheeda waxaa cadaynaya oo fasiraya aayadda ka horeysa wahiy qowluhu tacala qul idcu اladina zacmtum aayaddan markaa macnaheedu waa maxay alqawaacid alarbacana way nagu soo martay an almacbuudaat alati yacbuduha almushrikuun hiya nafsuhaa tacbud اllah mushrikiintu kuway caabudayeen qaarkood iyaga laftooda ilaahay subxana wa tacaala caabuda oo tatadallalu lahu ilaahay u dulloobo wa taطlubu maa yuqaribuha ilى اllah oo waxay doonayaan iyaga laftood waxay ilahay ugu dhawaadaan fa hiya caabidatun walaysat macbuuda weeyaan macnihi kuwanaad caabudaysaan iyagaaba ilaahay subxaana watacaala caabuda marka waa caabiduuna macbuuduuna maaha kuwa la caabuda maaha marka waxaa ku jirta canaan iyo caqli celin kayfa tacbuduuna man huwa caabidu lilah watatrukuuna cibaadaة اlmacbud اlxaq weyaan macnu si aad u caabudeysaan mid isagu ilaahay caabuda oo allihii xaq ahaana caabudistiisa aada uga tegeysaan nuxurka aayaddu waa intaas waxay la hadleysaa kuwo cidday caabudayaan ay ahayd cid ilaahay caabuda marka mid isaguba caabida oo yatadalal wayakdac lilah si aad idinku ugu dulloobaysa anadoo caabudaysa mufasiriintu way isku khilaafeen fi taxdiid اlmuraad bitilka اlmacbuudaat qolada aayaddan ay la hadashay yay caabudi jireen ciddaa la leeyahy iyagaa ilaahay caabuday si aad u caabudaysaan yay ahaayeen mufasiru slf waa isku khilaafeen waxa h malaa'igta ahaaye jin bay ahaayeen ba la yihi aqwaashaas oo dhamina waa xaq sida sheikh lislaam ibnu taymiya raxima allahu tacala markuu sheegay tafaasiiru salaf wuxuu yihi alaayatu tacumu kula man kaana macbuduhu caabida lilah aayaddani waa caam waxaanay koobsanaysaa oo ay la hadlaysaa qof kasta oo kau caabudaya isagu uu yahay mid ilaahay caabuda sawa kana min almalaaئika aw min aljin aw min albashar malaa'ig ha noqdo jin ha noqdo dad ha noqdo tafaasiirtan kala duwane ay selafku sheegeenna wax iskhilaafaya maaha waa tafsiir bilmithaal waxa la idhaahdo oo mid waliba tusaale ayuu u sheegayey macbuudaadka iyaga laftoodu caabiduuna lilahi ah wاsalafu fi tafsiirihim yadkuruuna jinsa almuraadi biاlaayati calى nawci tamhiil tusaale ahaan bay u usheegayaan buuri marka ayaddani saa wuxuu ku kuhi kitaabkiisa araddu cala albakri marka ayaddani waxay la hadlaysaa mid kastoo caabudaya cid isagu ilaahay caabuda ama cid ilaahay caabuda ayaddani baabkeenna xaggee bay ka waafaqsan tahay ama maqsuudka baabka xaggey naga tusinaysa waxay naga tusinaysaa anaha jaءat liraddi calى kuli man yacbudu macbuda gayr اllah aayaddani waxay radineysaa oo mowqifkiisu inuu khaldiyay caddaynaysaa mid kasta oo caabuda macbuud aan ilaahay ahayn watubayinu ana hada shirku waxaana caddaynaysaa caabudista kaa la caabudayaa inay tahay shirki mar haddii cibaadatu gayr اllaahi la diiday oo shirki lagu sheegay towxiidkuna muxuu noqonaya markaa cibaadat اllahi waxdahu mar haddii aayaddu diiday ilahay cidaana in la caabudo oo ilaahay cidaana in la caabudo ay shirki ku sheegtay waxay daliil u tahay ana الtawxiida aladi awjaba allahu awjabahu اllahu calى cibaadih huwa cibaadaة اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayri cibaadatu gayr illaahi mar haddii la dido shirki lagu sheegay waxay taasi daliil u tahay towxiidka ilaahay addoomaha ku waajibiyey inuu yahay cibaadat اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayri in ilaahay oo qura subxana wa tacala la caabudo ciddaan ilaahay ahayna caabudistiisa la iska daayo so waadix ma marka tafsiirkii towxiidku muxuu noqday cibaadat اllahi waxdah wa tarku cibaadati gayrihi musanifka ayaana raximah اllahu tacaala caddeeyey aayaddu say u tusinayso maqsuudka baabka oo masalada baabka wuxuu ku uhi fiihi akbar اlmasaa'il baabka waxaa ku jirta masaaisha tii u weyneyd wa ahamuha uguna muhiimsanay wahiyo tafsiru الtawxiidi wa tafsiru shahaada masalada u weyne ugu muhiimsani waa fasiridda towxiidka waa maxay towxiid towxiid aluluhiya iyo tafsiru shahaada wabayanaha biumuuri waadixa ilaahay wuxuu ku caddeeyey fasirista towxiidka arrimo cadcad minhaa aayat isra waxyaabaha ilahay ku cadde waxaa kamid a aayaddaa ku jirta fi suurati isra bayana fiihaa hadda waa aayaddan aynu akrinay la socdo ilaahay aayaddaa dhexdeeda wuxuu caddeeyey oo uu ku sheegay alradda cala lmushrikiin raddinuu radiyey kuwii mushrikiinta aladiina yadcuuna saalixiin kuwaasoo addoome ilaahay oo saalixiina caabuda fiiha bayaan ana hada huwa shirku lakbar marka cibaadada la caabudaya saalixiintu shirkigii weynaa inay tahay ayaa aayaddu caddaysa mar haddii cibaadatu saalixiin shirki akbara ay tahay towxiidkii oo shirki kasoo horjeedaana muxuu noqonaya cibaadat اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayri in ilaah qura la caabudo ciddaan ilaahay subxaana wa tacaala ahayna caabudistiisa in laga tago marka xaasilku waxa weeye xaasilu ma dakarahu الmuصنif raximah الlahu taعaalى inuu ilaahay ku xukumay mushrikiinta shirki muxuu ilahay shirki ugu xukum mushrikiin ugu sheegay لأnهm dacوu غayr الlah fadla dalika calى ana shirka jaclu shay min alcibaadati ligayr illah mar haddii kii ilaahay cid aan ahayn caabuday ama bariyey lagu xukumay inuu mushrik yahay taasi waxay noo cadaynaysaa shirki inuu yahay ashirku fi lcibaada in shay cibaadaha ilahay cid aan hayn loo sameeyo tawxiidkuna ka soo horjeedaa isna muxuu noqonaya tawxiid huwa did shirk fatakunu xaqiiqatu maxay noqonaysaa tawxiidka xaqiiqadiisu maxay noqonaysaa ya cibaadaة اllahi waxdah wa tarku cibaadati gayrihi in ilah o qura subxana wa tacala la ilaahay cid aan ahayn caabudistiisana laga tago markaa saasay aayaddu baabka maqsuudkiisa inoo tusinaysa الdليل الثاني dليilka labaad wqowluhu tacaala ilaah uu yihi waid qaala ibraahimu wadkur xus id qaala wakti uu yihi ibraahimu liaabihi aabbihi ku yihi wa qowmihi iyo qowmkiisii inanii anigu baraa-un beri baan ka ahay oo bimacnaa waan diiday mima tacbuduun waxaad caabudaysaan oo dhan ila aladii allaha mooyaane fataranii ay khalaqanii abuuray fainahu sayahdiin allah saa ay hanuunin doona wajacalaha kalimata baaqiyata fi caqibihi lacalahum yarjicuun aayaddanna waxay nagu soo martay kitaabkii halaaثaة اusul oo musanifku raximah llahu taعala halaaثaة اusul wuxuu ku yihi wadaliilu shahaadati waid qaala ibraahimu liabihi waqowm inanii bara mima tacbuduun ilى akhirih aayaddanna macnaheedu waa maxay macana hadihi aaya ibnu kaiir baa sheegay ilaahi subxaana wa tacaala isagoo ka waramaya addoonkiisii rasuulkiisii khaliilkiisii imaam اlxunafaa wawaalidu man bucitha bacdahu min alambiya wuxuu sheegay anahu tabara'a min abihi wa qowmihi fi cibaadatihim alawthan aabihii qoomkiisii inuu ka beri noqday uu kaga beri noqday oo macnaa uu ku khilaafay caabudista ay caabudayeen asnaamta arrinta noocaasana uu ka dhigay kelmad duriyadiisa iyo tafiirtiisa mar walba laga dhex helayo kelmaddaasina waa maxay waa laa ilaha marka wajacalaha kalimata baaqiyata fi caqibi iyo waxaad sugaysaa inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii marka laa ilaha ilا اllah waa kalimaة الtawxiid waa kelmadda ilah uri wajacalaha kalimata baaqiyata fi caqibi macnaheedu waa intaa uu sheegay nabiy llahi ibraahim waa cibaadaة اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayri in ilaahay oo qura la caabudo ila اladii faطaranii ilahay cid aan ahayn cibaadadiisana laga tago inanii baraaء mima tacbuduun wعalى hada waxay tusinaysaa ana التawxiida oo ah almacnى aladi dalat عaleyhi la ilaha ilا اllah tawxiidku waa macnaa laa ilah tusisay inuu yahay cibaadaة الlahi waxdah ilahay oo qura in la caabudo wa tarku cibaadati gayrihi ciddaan allah ahayn cibaadadiisana in la iska daayo musanifiin mufasiriintu way isku khilaafeen ila اladii faطaranii maxaa looga jeeda hadalkaasma wuxuu tusinayaa ana qowma ibraahim kanuu yabuduna yacbuduuna allaha maca alasnaam inay ilaahayna caabudi jireen asnaamtana caabudi jireen miyuu tusinaya le hadaba waxaad caabudeysaan oo dhan beri baan ka ahay uu ka soo reebay aladi khalaqahu laba qowl bay isugu khilaafay qaarkood waxa h alaaya tadulu calى ana qowma ibraahim kanuu yacbuduuna allaha wayacbuduuna gayrah waxaana taa u daliila istinaaga oo alistinaau fi laayati mutasilun oo mustanuhu oo allah ahy waa min jinsi mustanaa minhu yana fi lcibaada oo allahna way caabudayeen islaamtana way caabudayeen walihaada buu allah ka soo reebay macna aaya waxa weeye atabarau min kuli اaaliha alati tacbuduunaha ila اllaha tacaala ilaahyadeed caabudaysaanoo dhan waan diiday beri baan ka ahay allah marka laga soo reebo qowlka labaadna wuxuu leeyahay meesaa ma tusinayso inay ilaahay caabudi jireen wاlاstinaau fi laayati munqaطicun oo mustanuhu oo allah ahy oo macbuudka ahy macbuudka nabiy llahi ibraahim la jinsi ma aha yanaa macbuudaadka qowmkiisa oo ilaada macnaheedu waa lakin oo inanii bara mima tacbuduun ila اladii faطaranii lakin acbud اladii faطaranii marka isagaa sheegay inuu allah oo qura caabudayo ee macnuu maaha qowmkiisu inay ilahay subxana wa tacala caabudayo musanifkuna raximah اllahu tacaala wuxuu doortay kitaabka halaaثaة اusuulka yanaa qowlkaas ayuu doortay iyo masaaisha baabkaba muxuu yihi nabiy llahi ibraahim ila aladii faطaranii ay khalaqanii ila اllah muxuu odhan waay sheekh ibn cuthaymin wuxu uhi laba faa'idaa ku jira inuu yihi ila aladii faطaranii macnaha khalaqanii faa'ida koowaad waxa wey alishaaraةu ilى cilaةi ifraad اllahi bاlcibaada sharxu halaaثaة اusul la waynu ku sheegnay wuxuu ishaarayaa sababta uu ilaahay xaq ugu yeeshay in kelidii la caabudo inay tahay anahu munfaridu bاlkhalq fakama nfarada bاlkhalqi yajibu an yufrada bاlcibaada siduu abuurkaba ula gooni noqday oo cidi aanay khalqiga ula abuurin waxaa waajiba cibaadada in lagu gooni yeelo waa tii halaaثaة اusul inagu soo martay wالrabu huwa اlmacbuud waxaa kaloo fiihi ishaara ilى buطlaani cibaadaة اlasnaam waxaa kaloo ishaaraya cid kastoo la caabudo caabudistoodu inay bailtay لأnnaha lam tufطir axada yani lam takluq axada axadna may abuurin falimaada tucbad waxa abuurtay ma jire sidee loo caabudayaa wa hada min balagaة الqur'an wجه dilaalati hadi اlaaya calى maqsud اlbaab maqsuudku muxuu ahaa maqsuudka baabku muxuu ahaa ya a maqsuudka baabku muxuu aha maqsuudka maqsuudka baabka kuma weydiin haye bayaanu xaqiiq الtawxiid wamacna laa ilaha ilا اllah ayib ayaddani maqsuudka baabka waxay naga tusinaysaa ilaahay wuxuu ka waramay khaliilkiisi ibraahim oo ahaa mid towxiidka xaqiijiyey anahu jamaca bayna nafyi اlcibaadati can gayr اllah wa ihbaatiha lilah inuu kulmiye laba arrimood oo ah ilaahay cid aan ahay inuu cibaadada u diiday ilaahayna cibaadada inuu usugay halkay aayadda kaga jirtaa taasi nafyiga iyo ihbaatku ihbaat اlcibaadati lilahi waxda wa nafyu اlcibaadati can gayr اllah haye inanii baraan mima tacbuduun waa nafyigii sooma ila aladii faطaraniina waa ihbaatki marka arrintaasuu ilaahay nabiyullahi ibraahim ka sheegay kadibna ilaahay wuxuu raaciyey arrintaasi inay tahay kelimatu tawxiid macnaheeda wuxu wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibi kelmadda nabiyullahi ibraahim tafiirtiisa dhexdooda baaqi ku ah oo si abadi ah u dhex joogaysaa waa kelmadda waa laa ilaha illa allah anigi kuri labada isugee inanii bara mima tacbuduun ila اladii faطaranii ko laba wajacalaha kalimata baaqiyata fii caqibi labada markaad isugeysa maxaa kuu soo baxaya ana macna laa ilaha ilا اllah cibaadaة اllah waa ila اladii faطaranii wa tarku cibaadaةi gayr الlah waa inanii baraaء mima tacbuduun fadala dalika calى ana xaqiiqaة الtawxiid aljamcu bayna الnafyi wاlihbaat waxay aada tusay towxiidka xaqiiqadiisu inay tahay in la kulmiyo diidmo iyo sugis diidmadu a nafyu اlcibaadati cama siwa اllah ciddaan ilaah ahayn in loo diido cibaada wa ihbaatuha lilahi waxdahu ilaahay oo qurana cibaada in loo sugo musanifku raximah اllahu tacaala wajhu dilaalat اlaaya calى maqsuudi اlbaab masaa'ilka ayuu ku sheegay wa minha qowl اkhaliil calayhi الsalaam lilkufaar inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii fainahu sayahdiin faاstahnaa min almacbudiina rabah waxay qoomkiisu caabudayeen muxuu ka soo reebay rabbigiibuu ka soo reebay wadakara subxaana ana hadihi اlbaraء wa hadihi اlmuwaalaat ilaahayna wuxuu sheegay ka beri noqoshada uu ka beri noqday macbuudaadkoodii marka ilaahay laga reebo iyo muwaalaadkaas oo ah inuu ilaahay cibaadada u sugay hiya tafsiru shahaadati an laa ilaha ila اllah wajacalaha kalimata baaqiyata fii caqibi kelmadda baaqiga ahi waa laa ilaha ila اllah hadalka uu yihi baana laa ilaha ila اllah la macnaa oo inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii idan laa ilaha illa macnaheedu waxa weeye towxiid اlcibaada macnihiisu waxa weeye cibaadaة اllahi oo ku jirta hadalka ibraahim ila اladii faطaranii wa tarku cibaadati gayr اllahi oo ku jira inanii baraaء mima tacbuduun waayo muu odhan nabiy llahi ibraahim inanii baraaء mima tadacuuna anahu khaaliqukum anigu beri baan ka ahay waxa aad sheeganaysaan ama kuwa aad sheeganaysaan inuu khaaliqiin iyo kiidin abuureyniyo haddii laa ilaha illa macnaheedu yahay laa khaaliqa ila allahna saasuu odhan lahaa soo ma laakin laa ilaha illa allah macnaheedu maaha ilaahay khaaliqnimadiisa in la sugo oo khaaliqiyatu gayr illaahina la diido sida mutakalimiinta qaarkood ay ku fasireen min alashcariyati wagayrih oo haddii macnaheedu saaye muxuu odhan lahaa nebi ibraahim inanii baraaun mima tadacuuna anahu khaaliqukum lakin saa mu odhane muxuu yihi inanii baraaء mima tacbuduun taasina waxay daliil tahay laa ilaha illa macnaheedu inuu yahay albaraaءaة min cibaadati gayr الlah waa sariix oo wax cad sooma in laga beri noqdo o la diido cibaada ilahay cid aan la caabudo wa cibaadaة اllahi waxdah ilahay oo qurana subxana wa tacala la caabudo in kelmadan ilahay uu le wajacalha kalimata baaqiyata fi caqibihi ay fi duriyati min bacdi ay tahay kalimaة الtawxiid oo kelimatu tawxiid macnaheedu uu yahay inanii baraaء mima tacbuduun ila اladii faطaranii waa iجmaaع الculamaaء oo wuxuu yihi ibn اlqasim wاlkalimaةu hiya laa ilaha ilا اllah biإجmaaعi ahli الcilmi marka nabiy llahi ibraahim hal dakara laa ilaha ilا اllah bilafdiha ereyadeedii miyuu sheegay kayfa dakaraha dakaraha bimacnaha macnaa laa ilaha illa buu sheegay qad cabara canha alkhaliil bimacnaha aladi uriidat bih facabara cama nafatu biqowli inanii bara mima tacbuduun wacama ahbatatu biqowlihi ila اladii faطaranii faqasara alcibaadaةa calى اllahi waxdah cibaadadii ilahay buu ku koobay wanafaha can kuli ma siwaa cid kastoon allah ahayna wuu u diiday bibaraati min dalika wa hada huwa macna الtawxiid wa macna laa ilaha ilا اllah waay ولهذا وxu uhi شhekh iبن bاs في شharxi kitaaب التwحيid hada تfsيr التwحيid بmacnaahu hadalka ilahay نabiy لlah ibrahim uu ka sheegay waa tafsiirka twxiidka oo macnihiisii lagu sheegay lafdigiisi lagu sheegay faqwl inanii barاء mima tacbuduun kaqowlina laa إlah وqowlihi إla اladي faطrna kaqowlina إlا الlah والfiطr الkخلq fabayna أna maعنى التwحيid الbarاءة min cibaadaةi غayr الlahi وإnkاarha واعtiقاad بطلانha والradd عalayha والتwحيid للahi waxdah بجamيiع أنواع العباadة الدليل الثالث waa qowluhu taعalى ilah u yihi اتakaduu waxay ka dhigteen أxbaarahم culimadoodii iyo وruhbaanهum cubaadoodii arbaaban bay ka dhigteen ay macbudaat min duuni illahi ilahi subxana watacaala sukadi alaxbaaru hum alculamaa wاlruhbaanu hum alcubaad alarbaabna waa jamcu rabbin arabu halkan maxaa looga jeedaa ya maxaa looga jeedaa alrabu huna bimacna اlilah masaladana horeynuu sheegay ana araba yaridu bimacna alilah taasi miyay tusinaysaa alrabu iyo alilah inay yihiin mutaraadifaani fii lugati اlcarab inay isku macno yihiin fii asli luga marka la eego ma tusinayso ishtiqaaqoodaaba kala duwanba yacanaa meesha ay ka yimaadeen oo alrabu min aلtarbiya alilaahna min aluluhiyati ka shaqaba iskumale farqibaana udhaxeeya baynu nidhi in labada lafdi ay isku macno noqdaan fi asli luga waa masalataas iyo isticmaalu axad lafdayni fi macna alaakhar in labada lafdi midkood ka kale macnihiisii loo isticmaalo marka asalku waa maxay lafdiga haddii la iطlaaqo oo qaraa-in siyaaq iyo tarkiibku tusinayo uu ka madhnaado de alaslu waa xamluhu calaa asli macnaahu fi fi luga waa in lagu fasiro macnihii uu luqada asal ahaan ku lahaa laakiin waxaa dhici karta in qaraa-in siyaaqa iyo tarkiibka hadalku si isu saaraya laga faa'idaystay ay tusiso macnihii aslu luqa uu ku lahaa inaan maanta loo jeedin ee macno kale looga jeedo aayaddanna waa sidaas oo arbaaba loogama jeedo waa jamcu rabbine الرب مaعanihii أصل لغة u ku lahaa macno kale ayaa looga jeedaa بmaعna المacbuud baa looga jeedaa qariinada taa tusisayna waxay tahay nimankan ahlulkitaabka ilah ui اتakaduu axbaarum ruban arbab min duni الlah hal kanuu yaddacuun أna culamaaءahum وaruhbaanahum hm اladiina khalquuhm وأwjaduun miyaysaa sheegan jireen odhan jireen annaga culimadayadaana abuurtay annaga culimadayadaa eh, cubaadayadaana abuurtay oona jirsiisay ya marka ma noqon karta arbaaban khaaliqiina bay ka dhigteen min duuni illah maba noqon kartaba oo dee taa waxaa khilaafsan maxay waaqicoodii daliilka labaad taa tusinayaana wuxuu yahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam aayaddan isaga ayaa fasiray oo cadi ibnu xaatim markuu nebiga calayh isalaatu wasalaam u yimi isagoo soo islaamay ee aayadda nebigu ku dul akriyey cadi ibnu xaatim muxuu ihi inahum lam yacbuduuh cadi ibnu xaatim oo carabiyun saliiqiyun asiilun arbaaba min duuni illaahi muxuu ka fahmay yaana way caabudayeen soo ma macbuudaad bay ka dhigteen buu ka fahmay walihaada buu yihi inahum lam yacbuduuhum may caabudin rasuulka ilahi culimada iyo cubaadda may caabudin muu oran lam yadacuu anahum khalaquu mubaasharatan wuxuu fahmay arbaaban halkan looga jeedo maxay e macbuudaad walihaada macbuud kamay dhigan buuhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam arrintaa kuma inkirin oo muu oran cadiyow arbaaban baa la yihi rabbiyey ka dhigteene maxaad adigu ugu fahamtay macbuudaad bay ka dhigteen oo aad u leedahay macbuudaad kamay dhigan bal nebigu aqarow calaa hada alfahm fahamka noocaasa uu u iqraariyey uu u daayey laakiin wuxuu u caddeeyey uun kayfiyata itikaadihi macbuudaat sida ay culimadooda iyo cubaadooda macbuudaad uga dhigteen buu caddeeyey waada daliil sariix usuli arbaaban halkan in looga jeedo maxay macbuudaat in looga jeedo marka nin wuxuu balaa saad u leedahay macbuudaad kamay dhigeen macbuudaad bay ka dhigteen inahum xaramuu calayhim alxalaal culimadoodu wax xalaale bay ka xaaraantimeeyeen waxalaluu lahum alxaraam wax xaaraamana way u xalaaleeyeen faitabacuuhum deetana way ku raaceen way ku raaceen macnaheeduma waxa weeyaan xaaraantii bay sameeyeen xalaashiina bay ka tegeen la ficil qura ay ictaqaduu ana maa axalahu culamaauhum xalaal wma xaramahu culamaauhum xaram fadalika cibaadatuhum iyaahu marka aacadii ilaahay oo xaqa u lahaa oo aطaacatu fi اtaxliili wاtaxriim ayay u yeeleen culimadooda iyo cubaadooda wabihada saaruu caabidiina lahum saas ayaanay ku noqdeen maxay kuwa culimadooda iyo cubaadooda caabuda xadiidkana axmed iyo tirmidiya baa wariyey so halka maydaan fahmin waay waju dilaalat ilahi calaa maqsuudi baab u kaale aayaddani siday inoo tusinaysaa maqsuudka baabka oo ahaa bayaanu xaqiiqati tawxiid bimacna laa ilaha ila اllah waxay inoo tusinaysaa dalat ana طaacata gayr اllahi fi اtaxliili wataxriimi shirku waxayna tusisay ilaahay cid aan ahayn in lagu adeeco xalaaleynta iyo xaaraantimeynta oo bimacnaa hadda iska ilaali lagu adeeco loogama jeedo ficil ahaan lagu waafaqo baab baanay masaladaas inoogu iman doontaa baabu man aطaca alculamaa wاlumaraa fi taxliili ma xarama allah taxriimi ma axala allah aynu masalada ku faahfaahin doonaa waxaa loo jeedaa ana طaacata gayr اllahi fi taxliil wataxriim waxaa looga jeedaa ilaahay cid aan ahayn inay wax xalaaleyn karto ama ay xaaraantimeyn karto in la ictiqaadaa waa shirki waayo taxliilka iyo taxriimka yaa xaq u leh allah subxana wa tacala in ilxukmu ila lilah wa xukumki ilahay ula gaarkaa wey amara an laa tacbudu ila iya waayo taasay aayaddeena tusa oo maxay daacadaasi u noqotay shirki lianna aacata fi hada alamri cibaada aaacatu fi اtaxliili w اtaxriim waa marka aacadii cibaadada ahayd ilaahay cid aan ahayn marka loo yeelo soo aayaddu may in shirki ta arrintaas iyo cibaado ciddaa la caabuday taas waxay tusinaysaa shirkigu inuu yahay jaclu shay min alcibaadaati ligayr illah ila aacadii cibaadada ahayd markay culimadooda iyo cubaadooda siiyeen way caabudeen ba la yidhi soo ma mar hadduu shirkigii noqday cibaadatu gayr illah towxiidkana muxuu noqonayaa cibaadat اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayrihi haddaad shirkiga fahamto tawxiidku waad fahmaysa haddaad tawxiidka fahamtana shirkiga waad fahmaysa marka wax shirkiya bay aayaddu sheegtay xaqiiqadii shirkiga oo ah jaclu cibaadati ligayr illah mar hadduu shirki noqdo jaclu cibaadati ligayr illah oo daacadii cibaadada ahayd ilahay cidaan markii la siiyey mar mar haddii shirki lagu sheegay tawxiidkii oo shirkiga kasoo horjeedaana muxuu noqonayaa cibaadaة اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayrihi ayuu noqonaya nacam waay hal kulu طaacati cibaada طaaco kasta may cibaadata he maaha adeecis kasta may cibaadata maaha adeecis kasta hadday cibaado tahay maxaa laynoo amray inaynu nebiga adeecno ya ayuha اladina amanuu aiicu aiicu اllah وaiicu الrasuul wakadalika wain tuطicuuhu tahtadu waman yuطic اllaha wالrasuul maxaa laynoo amray inaynu umarada adeecno fi lmacruuf ya ayuha اladina amanuu aiicu اllah وaiicu rasuula wali amri minkum maxaa laynoo amray waxa weeyaan inaynu adeecno waalidka fi lmacruuf marka laysat kulu cibaadati aaca cibaado kasta waa aaco oo cidda la caabuday de waa la adeeco waa laga amar qaatay walaysat kulu aacati cibaada lakin aaco kasta maaha cibaado maaha faaacatu acamu min alcibaada aacada ka caamsan cibaadada alam yuic nabiy llaahi aadam ibliisa fi akli shajara nabiy llahi aadam iyo umuna xawa ibliis miyaanay ku adeecin cunista geedka ilahay u diiday fahal waqacuu fi shirkin ama waqacuu fi macsiya hadday aacadu cibaado tahay mar walba inay shirki ku dhaceen bay dee noqon leh waxay ku dhaceenna shirki ma ahayn macsiya duuna shirki ayuu ahaa marka dadka qaarkood baa yidhaahdaa aaca aaco kasta waa cibaado marka man ataaca gayr allahi fahuwa mushrik aad waxa u taqriiriyay anwaac almawduudi oo takfiirka aabba ugu ahaa sayid qutb iyo sayid qubiya masaajidkaasaa u taqriiriyay sheekh ibnu baazin raxima llahu tacaala fatwa ayuu leeyahay masalada uu ku tafsiiliyey oo qowlka noocaasana uu ku radiyey markaa qofku aacada uu cid ku adeeco fii aacati illaahi waa wax wanaagsan ba iyadu aaacatu fi lmacsiyatina waa wax xun oo dee inama طaacatu fi lmacruuf uhi nabigu alayه الsalaatu wasalaam lakin laysat shirkan waa macsiyo shirki maha mataa takunu طaacatu gayr اllahi shirkan adeecista ilahay cid aan in la adeeca goormay shirki noqonaysaa goormay shirki noqonaysaa yani ida aطaaca gayr اllahi fi اlictiqaad ilahay cidan hadduu hadduu ictiqaadka ku adeeco oo uu ictiqad ana lahu taxliilu ana lahu taxliila wataxriim uu aamino cid aan inay xalaaleyn iyo xaaraantimeyn xaq u leeday maxay xaaladdaa shirki u noqotay liannahu acطaa xaq allahi gayr اllah xaqi ilaahay ahaa taxliil wataxriim xalaaleyn iyo xaaraantimeyn oo xukumka ilaahay uu la gaarka yahay i in اlxukmu ila lilah ayuu ilahay cid ahayn siiyey sababtaasa shirki u noqotay lakin qofkan wuxuu aaminsan tusaale ahaan wa xalaaleynta iyo xaaraantimeynta inuu ilaahay leeyihi qofkani inuu xalaaleyn karo ama xaaraantimeyn karo ma aaminsana xaakim caalim ay waaxid laakin yuiicuhu fi lficli la fi lictiqaad ficilkiibuu ku addeecaya oo wixii xaaraantaa markuu idhaa samee buu samaynaya ictiqaadkii ku addeeci maayo waxay arrintu shirki noqonaysaa mar ku adeeco ictiqaadka oo xaqi ilaahay uu siiyo ama اعtiqاadkiiyo dee ficil ka wada socdo lakin bimujarad الطaaca fi اlficil almujarad can الاctiqاad taasi shirkiyo iyo gaalnimo toona maaha waa macsiya taas waadix waay waxaan ka tegey oo tusinaya الrab bimacna اlah inuu yahay fi hadi اlaaya oo aanu macnuhu ahayn khaaliqiina bay ka dhigteen sida ay waxa weeyaan kuwa laa ilaha illa ku fasira laa khaaliqa ila اllah ay u daliishadaan aayadda aakhirkeeda wamaa umiruu ila liyacbuduu ilaha waaxida lama amrin ilaah qura inay caabudaan mooyane laa ilaha illa huwa subxaanahu cama yushrikuun marka waxay sameeyeen waa shirku fi اlcibaada e ma aha e, itaqaduu axbaara waruhbaanum arbaaba min duni اllah khaaliqiina bay ka dhigteen macnaheedu maaha waay الdliil الraabiع qowluhu tacala ila wa min الnaas dadka waxaa kamida ah man ytakidu mid ka yeelanaya mid yeelanaya oo samaysanaya min duuni illahi ilaahay sokadi andaadan kuwa uu ilaahay la masaynayo kuwaasoo yuxibuuna ay jecel yihiin kuwa yeeshay ka xub illah siay ilahay u jecel yihiin oo kale alaaya ilaahay addan wuxuu ku sheegay in dadka qaarkood ay ku dhaceen fii shirki lmaxaba oo shirkigoodu ahaa anahum axabu asnaamahum kamaa yuxibuuna allah inay asnaamtooda u jeclaadeen sida ilaahay u jecel yihin oo kale aw kama yuxibu lmu'minuuna allah ama siday muuminiintu ilahay u jecel yihiin labada tafsiirba waa la sheegay marka qolada ilahay adan uu kaga waramayo shirkigoodu muxuu ahaa yani hal kana shirkuhum fi ictiqaadi اlkhaaliqiyati wa muطlaq اlqudrati fi gayr اllah shirkigoodu ma wuxu aha inay aamineen ilaa cid aan khaaliqta ama inay qudra mulaqa leedo wax kasta awoodo shirkigoodu makaasuu ahaa may fi maada kana shirkuhum shirkigoodu muxuu ahaa fi lmaxaba marka taasi maxay daliil u tahay ana shirka laa yanxasir fi ictiqaadi الrububiyati aw muطlaq اlqudrati fi gayr اllah shirkigu kuma urursana oo kuma koobna oo masaleyn tarkiizinayna mar walba in ilaahay cid aan ahayn inuu rabbi yahay ama qudra mulaqa leeyahay la aamino intaa kuma koobna intaas waa shirki lakin shirku intaa kuma koobna bal sida aayaddan ay tusinayso shirkiga waxaa ka mida ah, jaclu shay min alcibaadaati ligayri oo cibaadaad ka mid ilahay cid in loo sameeyo cibaadaadkana waxaa ka mida ah maxabada oo maxabat اllahi subxana wa tacaala waa cibaado daakhila fi اtawxiid maxabadii cibaadada ahayd ilaahay cid ahayn qofka u yeelaa fqad waqaca fi الshirk wain lam yactaqid fi dalika shay-an min sifaat rububiya mar haddii maxabadii cibaadada ahayd uu u sameeyey shirkiga weynaabuu ku dhacay walow yaanu aaminsanaanba kaasi inuu waxa weeyaan sifaadkii rabi uu leeyahay ka xub illahi saynu ishaaray macanida laba qowl bay culimadu kule culamada qaarkood waxay dhahdeen macbuudaadkooda iyo ilaahay bay isku si cadad min shuraaxi kitaab الtawxiid ayaa taa doortay tafsiirkaana muqtadiisu muxuu noqonaya muxuu keensanayaa an almushrikiin yuxibuuna allah mushrikiintu ilahay way jeclaayeen walaakin yushrikuuna macahu gayrahu fi lmaxaba laakiin cid kaley maxabada la wadaajiyeenoo makhluuqaad bay sida ilaahay oo kale ay u jeclaadeen taas ayaana waxyaaba mushrikiinta ku noqdeen kamida waayo qowlka labaad wuxuu leeyay maya macnuu waxa weeye ana almushrikiina yuxibuuna asnaamahum kama yuxibu lmuminiina allah macnuu waxa weeye mushrikiintu asnaamtooda waxay u jeclaayeen siay muminiintu ilahay u jecel yihin qowlkana cadad min alculamaa baa doortay doortay minhum ibn jariir الطabri wاlwaxidi wagayruhuma waay andaada wa jamcu nidin wanidu huwa اlmathiil wالnadiir shayga shayga la midkaa u dhigmo wey aayaddani xaggey naga tusinaysaa maqsuudka baabka maqsuudka baabka oo ahaa bayaanu xaqiiqati الtawxiid wamacna laa ilaha ila اllah waxay naga tusinaysaa anaha dalat calى ana taswiyatahu bayna اllahi wa macbuudaatihim fi lmaxabati shirku ayaddani waxay tusisay simista ay simeen ilaahay iyo macbuudaadkooda oo maxabada ay ku simeen qadiyat lmaxaba ay ku simeen inay shirki tahay mar haddii arrintaasi ay shirki tahay tawxiidkina muxuu noqonaya dee ifraadu maxabat الtacdiim wاlkhuduuc wالطaaca biاllah maxabada weyneynta iyo khuduuca iyo طaacada muطlaqa ay la socoto yana in ilahay lagu gaar yeelo yana tawxiidka waa kaas maxabada noocaas in ilahay lagu gaar yeelo waa maxay waa tawxiidkii ilahay cid aan ahayn in loo sameeyaana waa maxay waa shirkigii taasina markaa maxay tusisay shirki inuu yahay jaclu shay min alcibaadati ligayr illah tawxiidna inuu yahay oo tawxiid اlcibaada jaclu اlcibaadaati lilah wa ama cibaadat اllahi waxda wa tarku cibaadati gayrihi waxay radin ku tahay kuwa yihi shirkigu waa ictiqaad الrububiyati fi gayr الlah waayn cidaan ilaahay ahayn inuu rabbi yahay ama sifaadkii rabbi leeyahay in la aamino ama qudra mulaqa inuu leeyahay waxaynu leenahay taasi halka aayaddan kaga jirta lama sheegin inay aaminsanaayeen macbuudaadkoodu inay sifaatu rabbi leeyihiin waxa qura la sheegay waa maxay annahum axabu macbuudaatihim ka maxabat illah oo ilaah iyo macbuudaadkooday maxabada ku simeen taasaanay mushrikiin ku noqdeen marka maxabada oo dhami cibaado maaha kulu maxaba cibaado miyata cibaado maaha marka hadday taas cibaadata dee waladkaaga jeceshay ama waalidkaaga ama gabadhu ay ninkeeda jeceshay ama ninku xaaskiisa uu jecel yahay shirki buu noqon laha sooma ama xoolahaaga aad jeceshahay soo shirki bay noqoteen maxabo oo dhami cibaado maaha oo almaxabatu acamu min alcibaada maxabada qaarkeed baa cibaado noqda maxabada cibaadadii waa tee waa maxabat الtacdiim wاlkhuduuc wالطaaca waa maxabada waxyaabaha noocaasi ay la socdaan ayaa cibaado noqota waay الdliil الkhaamis ma fi صaxiixi muslim w min xadiiثi abi malik alأshjaعي can abihi can الnabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qaal inu uhi nebigu man qaala qofka yidhaahda laa ilaha ilا اllah wakafara bima yucbadu min duni اllah oo waxaa ilaahay aan ahayn la caabudayana diida xaruma maaluhu maalkiisa akdu maalihi baa xaaraan noqota xaruma akdu maalihi maalkiisa in la qaataa xaaraan yana bigayri xaq wa damuhu baa xaaraan ay wasafku dami dhiiggiisa in la daadiyaaba xaaraan wa xisaabuhuna calى اllahi caza wajal xisaabtiisuna ilaahay bay saarantay oo u taallaa yaana haddii uu dembi kala galo ama uu wax qarsanayo man qaala maxaynu ka fahmaynaa yadul calى daruurati الtalafudi bالshahaada shahaada in lagu dhawaaqa inay laga maarmaan tahay oo lafdigeedan lagu dhawaaqo laa ilaha ila اllah la hah ama ashhadu an laa ilaha ila اllah ama dee ereyo kale oo la macno ah wakafara bima yucbadu min duni اllah macnaheedu waa maxay itabara u ankara kula macbuudin siwa allah diida oo ka beri noqda mid kastoo la caabudon ilaahayn qalbiga kaga beri noqda oo carab kaga beri noqda oo xubnaha kaga beri noqda waaya wakafara bima yucbadu min duuni illah wowdaas waa waa cadfin sooma jumladani xaggee ku cadfan tahay jumlada hore waa man qaala laa ilaaha ila allah ayay ku cadfan tahay waayahay waana min caطfi اlkhaas calى اlcaam oo laa ilaha ila اllah waxay koobsanaysaa ihbaat اlcibaadati lilah wاlkufr bima yucbadu min duni labada way koobsanaysaa soo ma laa ilaha illa labadaba da way tusinaysaa nafyigiiyo ihbaatka wa kafara bima yucbadu min duni illahina waa nafyigii oo qura marka labadii macnee laa ilaha illa ay tusinaysay midkood baa lagu cadfay laa ilaha ila اllah marka waa min baabi caطfi اlkhaas cala alcaam waayo oo nafyigii laa ilaha ilaa ku jiray ayuun baa wakafar mauud min du min duuni ilah ay tusinaysa marka cadfigaa faaidadiisu maxay noqonaysaa cadfu lkhaas cala alcaam waa atakiid waa waa lasii adkeynaya nafyiga laa ilaha illa ay koobsatay waa nafyu cibaadati gayr illah ayaa lasii adkeynaya waxaana la muujinayaa oo la caddaynayaa أنه ضرuuriي في التwحيid oo iثbaaت quri inaanu noqon karin twحيid inaad tiraa ilahay baa cibaado xaq u leh intaasu quri ma noqon karto twحيid التwحيidku wuxuu ka kooban yahay نfyi iyo iثbaaت ilaa labadaaba la wada helo twxiid ma jiro waay twxiidku waa ifraad ifraadna waa iثbaaت الشhay للshay wa nafyuhu can غayri ka labada ayuu ka wada koobanya marka hadalka muqtadiis waa maxay ana tawxiida murakabun tawxiidku mufrad ba mise waa murakab yaani ma shay quraba mise laba shay buu iska saaran laba shay bu iska saaran laba shay bu iska saaran tawxiidku waa maxay murakab min aliqraari walihbaat in la qiro oo la sugo ilahay inuu cibaado xaqu leeyahy wa min alnafyi walinkaar iyo diidmo ah maxay la diidayo liistixqaaqi man siwa allah lilcibaada ilahay cid aan hayni inay cibaado xaq u leedahay diidmo la diidayo waayo wa xisaabu calى اllahi tacala macnaheedu waa maxay in allaha sayatawalaa xisaab almukalaf calى acmaalih ilaahay baa addoonka xisaabin doona acmaashiisa ka xisaabin doona tawxiidkan uu sheeganayay hadduu ka dhab yahay falahu thawaab haddaanu ka dhab ahayn kama wa xaal munaafiqiinna falahu lciqaab macnu waa saas wey waayo marka xadiidkan isaguna wuxuu ina tusinayaa xaqiiqada tawxiidku inay tahay cibaadat اllahi waxdahu wa tarku cibaadati gayr اllah saasuu tusinaya tawxiidku inaanu ahayn ihbaatu khaaliqiyat اllah ilahay khaaliqnimadiisa in la sugo wa nafyu muطlaq اlqudrati can gayr اllah inaanu ahayn laa ilaha ila lah macnaheedu inuu yahay ihbaat اlcibaadati lilah wa nafyuha can gayri waayo maxaa lagu cadfay wakafara bima yucbadu min duni illah ma odrhan wakafara bima yudacaa khaaliqiyatuhu min duni illah haddii laa ilaha illa macnaheedu yahay laa khaaliqa ila allahna saasuu odhan lahaa waay laa ilaha macnaheedu inuu yahay laa macbuda xaqu ila allah ayuu ina tusinayaa nacam waxyaabaha inoo caddaynaya xaqiiqada tawxiidka oo tawxiid اlcibaada inuu yahay ifraad اllahi bاlcibaada wa ibطaalu cibaadati gayri in ilaahay cibaado loo gooni yeelo cibaado cid kale la caabudayana la diido oo la buriyo waxaa tusinaya rusushu aqwaamtooda maxay ugu yeedheen ilaa laa ilaha illa lah soo ma nebi maxamed mushrikii alcarab muxuu ku lahaa quluu laa ilaha ila اllah muqadimataani baan sheegi doonaa iyo natiijo ka dhalanaysa muqadimada koodaa maxay ana rusula dacow aqwaamahum ilaa laa ilaha ila اllah taa meel inoogu inoogu xifta muqadimada labaadna waxa weeye ana rusula fasaruu laa ilaha ilا اllah bicibaadaة اllahi waxdah waاjtinaabi cibaadati gayri laa ilaha ilaa dadka ay ugu yeedhayeen rususha maxay ku fasireen oo marna laa ilaha illaa baa la sheegayey marna waxaa la sheegayey laa ilaha ila اllah macnaheeda walqad bacaثna fi kuli umati rasuula an an ictaqiduu khaaliqiyat اllah an ictaqiduu khaaliqiyat khaaliqiyat allah wtabara'uu min khaaliqiyati gayrih saa miyaa la yidhi an icbudu llaha baa la yidhi wاjtanibu طaaguut طaaguutkuna waa kulu macbuud min siwa allah marka laa ilaha ilا اllah oo kelimatu tawxiida macnaheedu inuu yahay ila laa ilaha illa macnaheedii baa aayaddan lagu sheegay cibaadaة اllahi waxda wa tarku cibaadati gayr اllah in ilaahay la caabudo ciddaan ilaahay ahayna caabudistiisa laga tago qoomamkii rususha loo markaa taana natiijadeedu maxay noqonaysaa waxay noqonaysaa ana macna الtawxiid o macna laa ilaha illa inuu yahay ihbaat اlcibaadati lilah wa nafyuha can gayrihi su-aal kale aqwaamtii rususha loo diray tawxiidkanay ambiyadu ugu yeedhayaan maxay u fahmeen ma waxay u fahmeen ambiyadu inay ugu yeedhayaan ilaahay oo qura khaaliqnimo u ictiqaada iyo qudra mutlaqa inuu leeyahay oo laa ilaaha ila allah dana macnaheedu waa saas ma saasay u fahmeen saa umay fahmeen tawxiidkanay ambiyadu ugu yeedhayeen la ilaha illa ambiyadu ay ugu yeedhayeen waxay u fahmeen waxa caddaynaya jawaabahay bixinayeen oo marnaba miyaad aragteen iyagoo leh ajacala alkhaaliqiina khaaliqan waaxidan ama alqaadiriina qaadiran waaxidan ama alarbaaba rabban waaxidan miyaad qur-aan ku aragteen jawaabtoodu waxay tusinaysaa laa ilaaha ilaada ambiyadii rusushu ay ugu yeedhiyeen inay u fahmeen inuu macnaheedu yahay ilaahay oo qura caabuda ciddaan allah ina cibaadadiisa ka taga ilahi subxana wa tacaala wuxuu yihi can qowmi caad aji'tanaa linacbud allaha waxdahu taas maxay tusinaysaa ma waxaad noola timi ilaahay oo qura inaynu caabudno wanadara ma kaana yacbudu aabaauna dacwadii nabiy llaahi caad nabiy eh, huud uu tawxiidka ugu yeedhayey iyo laa ilaha illa saasay dee ufahmeen inuu ku leeyahay ilaahay oo qura caabuda ciddaan ilaahay ahayna caabudistiisa ka taga saasay dee ufahmeen isna wala khaldantiin anuu maanaa saaba ujeedaba waxaan ujeedaa ilaahay oo qura inuu khaaliq yahay oo qudra mulaqa uu leeyahay aamina mu odhan fatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin mushrikiintu nabiga alayh isalaatu wasalaam markay ka hadlayeen maxay yidhaahdeen miyay yidhaahdeen ajacala alarbaaba raban waaxida ama almakhluuqiina khaaliqan waaxidan ama alqaadiriina qudrata mulaqa qaadiran waaxidan miyay yihahdeen ajacala alaalihata ilaaha waaxida idan tawxiidkan uu nabigu ugu yeedhayo iyo laa ilaaha ila allahdan uu nabigu ugu yeedhayo waxay u fahmeen macnaheedu inuu yahay macbuud qura ayunbaa xaqa macbuudaad kaloo dhan cibaadadu waa baaila ka taga saasay ufahmeen lihada waxa jacala alihata ilaha waaxida ina hada la shayء cujab fafahimuu ana macna laa ilaha ila اllah wamuqtadaaha jaclu lmacbudaati macbuda waaxida saasay ufahmeen xadiidkan xaguu inaga tusinaya maqsuudka baabka wuxuu inaga tusinayaa anahu dala calى ana الtawxiida huwa qowlu la ilaha ila اllah wuxuu ina tusiyey tawxiidku inuu yahay laa ilaha illa in lagu qowlo maca ictiqaadi macnaha iyadoo macnaheedana la aaminay wاlcamal bimuqtadaaha waxay tusinaysana lagu camal falay wاlbara'aةu min kuli macbuudin siwa lah mid kastoo la caabudoon allah ahayna laga beri noqday waxaa naga tusinaya laa ilah illa maxaa la daba dhigay wakafara bima yucbadu min duni illah kufrigaasina waa baraao baraaaduna waa bara'a bilisaan bara'a bilqalbi bara'a biljawaarix musanifka ayaana raximah llahu tacala sida masaailka aynu ku arki doono saa u fasiray oo wuxuu yihi wminha qwlhu man qala laa ilaha il kafra bima yucbud min duni اlah xarwa maal wadamu xisaabu calh whada min acظm ma yubayin macna laa ilaha ilah xadiidkan wuxuu kamid i waxyaaba u waaweyna cadayna la ilah macnaheed fainahu lam yajcal atalafuda biha caasima lidami wاlmaal in kelmadan lagu dhawaaqo qura kama dhigin mid qofka dhiiggiisa iyo maalkiisa ilaalinaysa bal walaa macrifata macnaha maca lafdiha in eh, lagu dhawaaqo macnaheedana la garto intaa kama dhigin ta qofka dhiiggiiyo maalka ilalinaysa bal wala اqraar bdalik bal walaa kwnahu laa yadcuu ila اllah waxdahu laa shariika lah bal kamuu dhigin waxa qofka dhiigiyo maalku ugu badbaadayo ilahay oo qura inuu caabudo bal laa yaxrumu maal wadamu xataa yudiifa ilى dalika alkufra bima yacbud min duni اllah qofka dhiiggiisa iyo maalkiisu xaaraan noqon maayo ilaa intaa hore oo ah laa ilaa in lagu dhawaaqo macnaheeda la ictiqaado macnaheeda la sugo ilahay oo qura la caabudo ilaa lagu daro in la diido oo baadilnimo laga ictiqaado cibaada ilahay cid aan la caabuday bimacanaa dee shirkigii ilaa laga beri noqdo oo hadduu qofku leeyahy tusaale ahaan ashhadu an laa ilaha illa lah ana maxameda rasuul اllah waxaan ictiqaadsanay ilaahay oo qura in la caabudo waxaan ictiqaadsanay in ilaahay la caabudo taasaan sugaya intaa mi muwaxid ku noqonaya may waayo dee ihbaat uu weli ku eeg yahay sooma maxaa maqan nafyigii albaraءaة min الshirki wa ahlihi ayaa maqan tawxiidkuna ihbaat kura maahae waa nafyi iyo iyo ihbaat waa labadaas wada socdo weyaan tawxiidku qaala wa sharxu hadihi tarjama baabkan sharxiisa maa bacdaha wey waxa ka dambeeya min alabwaabi ah oo baabu tafsir الtawxiid wa shahadati an laa ilaha ilا اllah waxa fasiraya buu kuleya abwaabta ka dambayso abwaabta ka dambayso oo dhami tafsir ba uta wama yaأti fi abwaab alati bacda hada اlbaab tafsiil tafsiil wa tafsir litawxiid oo mar waxay ku fasiraysaa bidikri didihi tawxiidka maxaa kasoo horjeeda shirki shirkiga haddii la fahmana maxaynu nihi tawxiidka waa waa la fahmaya marna waxay ku fasiraysaa bidikri xaqiiqatihi xaqiiqadiisii in la sheego ayay ku fasileysaa marka abwaabta soo socoto oo dhan dhinac marka laga eego waa tafsiru litawxiid dhinac kale haddii laga eegana dee masaa'il kale ayaa lagu caddaynayaa oo dee waxyaabaha qaarkood oo shirki akbara ama asqara ayaa lagu sheegaya qala raximah llahu tacala fihi masaa'il wallahu subxana wa tacala aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih waasxaabihi ajmaciin